بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد وكتاب كان الرحيق المختوم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كسب سنة هل هبين با هورين usoo marnay oo hordhac ah a waxaan bilaabeynaa insha allahu tacaala ciwaanka mawqic lcarabi wa aqwaamuhaa halkaasaan ka bilaabaynaa insha allah mawqicu lcarabi carab meeshii ay deganayd oo ilaahay uu ku beeray iyo wa aqwaamuhaa qoomamkeedii iyo intay u kala baxaysay inta lafooday ahayd iyo maaragtay siday u kala baxayeen iyo meeshii ilaahay uu dejiyey ahay marka si gogol xaar waxaa loo sameynayaa nebiga sala allahu caleyhi wasalam inaan barano meeshii laga soo saaray oo degaanku ku dhashay iyo dadkiisii iyo dhul ahaan iyo dad ahaan labadaba yuu ku abtirsadaa iyo xagee buu kasoo jeedaa xagee buu ku dhashay oo kasoo farcamo degaan iyo dhul u ahaa ilaahay ku beeray si aan u ogaano marka iyo noloshii hore oo islaamka ka horreysay iyo islaamku markuu yimid siduu wax u bedelay si aan u ogaano isu barbar dhigno halkaasuu ka bilaabay mawqiclcarabi carab meeshii ilaahay uu ku beeray oy deganayd iyo wa aqwaamuha qoomkeedii inta u kala baxaysay <clears throat> ina sirata annabawiya calaa saaxibiha asalaatu wasalaam ina sirata annabawiya siirada nebiga calaa saaxibiha saaxiibkeed waa nabiga sal lla ly asalaatu assalaatu naxariistii alla iyo wasalaamu nabadgelya dushiisa ha ahaatee siiradu cibaaratun waa tilmaan waa muuqaal waa tarjumid fil xaqiiqati sida dhabta ah can irisaalati risaaladii iyo fariintii bay ka turjumaysaa siiradu siiradu iyo taariikhdu waxay ka turjumaysaa can irisaalati fariintii allatii fariintaasoo oo xamalahaa rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay uu usoo xambaaro usoo qaaday ila almujtamaci albashariyi ahay mujtamaca bashariga ah ma aha dadka cadcad ma aha carabta keliya ma aha inta madmadow ma aha mujtamaca bashariga oo dhan risaaladii loogu soo dhiibo ilaahay uu usoo dhiibay subxaanahu watacaala bay siiradu ka turjumaysaa waan soo sheegnay siiradu sunnadu waa saddex qaybood qawliye iyo ficliye iyo taqriir marka qeybta ugu weyn oo ficliyada ah dhaqankii nebiga wuxuu samayn jiray waxaasuu sameeyey waa waa qeybta siirada ka hadlayso marka siiradu waa tilmaan ka tarjumayso risaaladii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam lala soo diray oo mujtamaca loo soo diray risaaladaasoo wa akhraja biha annaasa min adulumaati ila annuur wa akhraja uu nebigu ka saaray bihaa sababteeda uu oga saaray annaasa dadka min adulumaati mugdiyihii ila nuuri nuurku u saaray gaalnimada iyo shirkigu waa mugdi islaamkuna waa nuur waa ogtihiin waa nuur nuur iyo mugdi ifteen iyo mugdi bay kala yihiin gaalnimadu waa mugdi <clears throat> marka risaaladii sababteeda uu maaragtay oga saaray mugdiga oo nuurka ugu saaray ayay tilmaan u tahay siiradu hahay risaaladii baa weli ku socoto risaaladii cibaaratun fi lxaqiiqati can risaalati waa ku socota weli risaaladii oo haddana wa akhraja biha annaasa dadka uu oga saaray min adulumaati mugdiyada ila nuuri muxuu kale oga saaray wa min cibaadati alcibaadi ila cibaadati illaahi hay wa min cibaadati alcibaadi addoomo in la caabudo ayuu ka saaray dadkii mujtamacii bashariga ahaa in addoommo la caabudo ayuu ka saaray nebigu sal ly selam ilaha cibaadat illah ilahay keliya in la caabudo usoo saaray ninka dhagax caabudayo ama sanam caabudayo soo nin makhluuq kala caabudaya ma aha ahay saas weeye kollay qofku waxbuu caabudayaa caabudaad la-aan qofku ma ahaanayo marna hadduu khaaliqii abuurtay caabudi waayo wax kale uu caabudaya dad hawadiisa caabudo soo maaha afara'ayta man itakhada ilaahahu hawaah soo qur-aanku mayna arag hawadiisu iska raacay hawadiisuu caabudaa markay gaajo qabato waxbuu cuni xalaal iyo xaaraan ma kala jeclo markay hordo qabato wuu iska seexan markay shahawo qabato meesha ugu dhow buu la aadi hawadiisuu la socdaa kaa hawadiisu caabuday ahay hadda waayaha waa laga ilbaxay asnaamtii wixii la caabudi jiray badanaa waxaad mudaa in laga sii ilbaxayo laakiin wax kalaa la caabudaayo qaanuun bini aadan dejiyey baa la caabudaa sharcigaa sidaa qabo qaanuunkaa sidaa qabo dastuurkaa sidaa qabo dastuurkaan ku kala baxaynaa kaasaana kala celinayo wax bini aadan qorqoray baa hadda ilaahya laga dhigtay ahay marka kolley qofku meel unbuu ku xirmayaa wuxuun buu ka dhiganayaa diin iyo cibaado ka dhiganayaa rabbigaa ku xiran khaaliqaa ku xiran risaaladii nebi maxamed sal ly slam lala soo saarayna waxay ahayd addoommadu inaysan iyagu iscaabudin ahay <clears throat> aayadda qur-aankeeda nebi maxamed sal ly slam uu u qori jiray markuu waraaqaha dirayo fi suurati ali cimran qul tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum qul ya ahla alkitaabi ree ahlu kitaabow tacaalow ukaalaya ilaa kalimatin hal kelmado sawaain baynana wa baynakum noo siman annaga iyo idinka anagu malihin tawxiidka yaa iskale qof miyaa le maya qof kastoo ku dhawaaqo oo laa ilaha ila allah yidhaahdo waxa weeye waa waa shahaadadiisi wey waa bajeelihiisi lama kala leh qul ya ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum maxay tahay anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay-an walaa yatakida bacduna bacda arbaaban min duni illah halkaan uga soo jeeda halkaa inaysan qaarkeen qaarka kale ka dhiganin rabbiyo ilahay sukadiisa marka risaalada nebi maxamed sal ly slam lala soo diray dadkii waxay ka saartay mugdigii waxay u saartay nuurkii dadkii waxay ka saartay addoommo kale inay caabudaan oo waxay u saartay rabbi addoommadan rabbigii abuurtay dadku inay caabudaan waydan haddaba <clears throat> hadday marsaa tahay oo siiradu ay tahay fariin ama tilmaan risaaladii nebi maxamed sal ly slam tilmaamayso ka turjumayso falaa yumkinu suuragal ma aha ixdaaru suuratihaa tilmaanteedii inaan ishorkeenno iyo sawirkeedii horteenna inaan soo dhigno inaan soo xaadirino ixdaaru suuratihaa suuradeedii iyo muuqaalkeedii inaan inaan horteenna keenno oo la ishorkeeno suuraddii arraayicati quruxda badnayd bitamaamiha dhammaystirkeeda suuragal nooma aha ilaa iyadoo ma ogiye bacda almuqaaranati markii la barbar dhigo bayna khalfiyaati haadihi risaala risaaladan wixii ka horreeyey wixii jiray iyo wa aathaariha wixii ay reebtay in la isbarbar dhiga ma ahan tilmaanta saxda oho risaaladu la timid ma ogaan karno ilaa aan isbarbar dhigno wixii iyada ka horreeyey iyo wixii ay reebtay la timid qofka inuu dheer yahay ma ogaan karta qof gaaban la arko markii qof gaaban la arko baa la dhihi karaa qofkan waa dheer yahay haddii kale qof kama dhaadhicin karti dadka hadday wada dheer yihiin ama wada gaagaaban yihiin qof baa dheer kama dhaadhicin karti qofku markuu madow arko caddaan garan karaa soo ma aha gaajo markuu arko yuu dhare garan karaa ama dhereg markuu arko gaajo garan karaa yacni shayba shay buu kutusayaa shaygaa markaa aragto shayga kale buu tilmaan u yahay marka muqaarana bayna khalfiyaati hadihi risaala isbarbardhig risaalada nebi maxamed sal ly slam lala soo diray wixii ka horreeyay noloshu say ahayd gabdhaha nolosha lagu duugi jiray asnaam baa la cabudi jiray waa la ysdhici jiray waa la isqaxin jiray waa la isboobi jiray waa marka markaad ogaato risaaladan wixii ka horreeyey iyo say dadka u bedeshay markaasaad markaasaad si baan u fahmaysaa ahay culamadu waxay mathal usoo qaataan sayidina cumar ibn alkhadaab radi allahu tacala canhu ardaah qabla alislaam see buu ahaa bacda alislaamna see buu ahaa sayidina cumar waa garanaysaan dariiquu mara shaydaan ma mari jirin hay marka isbedelka maxaa keenay cumar cumarkii waxaa keenay risaalada waxyiga waxyiga qofka caqligiisa kuma filo hadduusan waxyi haysanin iyo xagga rabbi aan laga hagaynoo tilmaan uusan ku soconin caqligaa kuguma fillo kuguma fillo <clears throat> saasa waidan haddaba falaa yumkinu suuragal maaha ixdaaru suuratihaa siiradaas ama risaaladaas inaan horteenna soo dhigno araaicati quruxda badan bitamaamiha dhamaystirkeeda ilaa bacda almuqaaranati inaan isbarbar dhigna ma ahane bayna khalfiyaati hadihi risaala risaaladan wixii ka horreeyey iyo wa aahaariha wixii ay reebtay oo ka dambeeyo wa nadaran ilaa dalika anagoo arrinkaa eegayno nuqadimo waxaan soo bandhigaynaa faslan fasal ama cashar oo ku saabsan can aqwaami alcarabi qoomamkii carbeed iyo say u noolaayeen wa tadawuraatihaa iyo siday isu babedeleen tadawuraadkii heerarkii kala duwanaa oo noloshooda soo martay qabla alislaami islaamka horti iyo wa can duruufi duruufihi alatii bucisa fiiha muxammadun sala allahu calayhi wasalam nebiga lala soo saaray xilliga nebiga sala alla alay slam lasoo saarayay duruufusay ahaayeen baan soo horumarinaynaa oon ka hadlaynaa buyuhi sheekhu kow ciwaanka hadda noogu soo horay waxa weeye mawqicul-carabi carab meeshay deganayd meeshay ku taallo carabi xaggay degan tahay xaggee ilaahay ku beeray soo ummaddu meel ilaahay kuma beerin meesha carab ilahay uu ku beeray subxaana watacaala maan baranayna alcarabu luqatan ereyga carab luqa ahaan ama erey bixin ahaan assaxaari weeye lama degaan iyo walkifaari bahgooyo dhul aan baad iyo biyo iyo dhir midna lahayn oo cidlo oo saxaro ah carab haddaad maqasho ereyga halkaasu kasoo jeeda assaxaari walkhifaar iyo waalardu lmujdiba iyo dhul abaar ah allatii dhulkaasoo laa maaa fiiha walaa nabaad biyana aan lahayn dhirna aan lahayn waad aragteen saxaraha hadda waxa weeye bacaad baa saa ukacayo oo dabasha ay wadaa geeda male biyo male waa saxaro engegan wey carab haddaad maqasho marka waa saxaraha engegan annaga dhulkeena hadda male dhul saxaraa ma qabno annaga ma qabno dhul bahgooyaa ah ma qabno baagooyo waxaa la dhahaa dhul saddex boqol afar boqol shan boqol oo kilomitir oon biyo aad cabti lahayn geed aad harsatana lahayn maaragtay miro aad guratana aan lahayn caleen aad cuntana aan lahayn soo ma jeedid geedaha arkaysaan hadda waa wehel geedaha quruxa badanna markii roobku doo o intaad iska dhex gasho ama xabag cun ama miro cun ama quwaax cun ama wuxun cun aadan aad ku noolaan karto qof uu ku noolaan karo male xataa intaa marka waa dhul saxraa ereyga carab alcarab macnaheed waxa weye saxaara wey iyo baxgooyo waqad udliqa waa loo bixiyey hada lafdu laftigaas carab waxaa loo bixiyey mundu laga soo bilaabo aqdamu lcusuuri waktiyadii horeeyey casriyadii hore wax hadda bilowday maaha waa hore ayaa loo bixiyey calaa jaziirati alcarabi dhulka jaziiradda carbeed ayaa magacaasaa la bixiyey calaa jaziirati alcarab jaziirad waxaa la yidhaahdaa dhulka biyuhu ku wareegsan yihiin dhul dhul ah oo lagu noolaan karo la degi karo laakiin afarta dhinacba ay ka jiraan biyo ayaa jaziirad la yidhaha biyahaasna waa badda badda loo isticmaalo inta badan marka jaziiratul hadda ma ahan jaziirad runa ma aha afarta dhinacba badkama xigo waa shibhu jaziira jaziiradu ak saddex dhinac baa bad ka xigtaa laakiin hal dhinac baa biri ka xigaa marka jaziiratul lcarab baa la iska yidhi maadaama saddex dhinac afartii dhinac afarti jiho saddex ka mid ay badu ka xigto waxaa la iska yidhi marka jaziiratul lcarab ayaa la iska yidhi <clears throat> hay <clears throat> waaya waqad udliqa waa loo bixiyey hada lafdu lafdiga mundu laga soo bilaabo aqdam lcusuuri casriyadii hore calaa jaziirati alcarab baa loo bixiyey kama udliqa sidii loogu bixiyey calaa qowmin qowm qoomkaasoo qatanuu degeen tilka al dhulka iyada ah dadkii degeen carab baa loo bixiyey jaziirat lcarabna waxaa la dhihi jiray alcarab dadkii degeena waxaa loo bixiyey carab ayaa loo bixiyey dhulkii iyo dadkii isku magac baa la siiyey waana waa hore hadda ma aha hahaye kamaa udliqa sidii loogu bixiyey calaa qawmin qatanuu tilka alardi dhulkiihaas dadkii degay oo watakhadaha ka yeeshay oo ka dhigtay mawdinan lahum degaan iyo meel ay degaan iyo waddan ka dhigtay ayagana carab baa loo bixiyey wa jaziirat lcarabi jaziiradda carbeed yaxuduhaa waxaa xadeeyey oo xuduud u ah qarban xagga galbeedka qorxudhaca albaxru laxmar badda cas badda cas waad garanaysaan annaga badaha dhulkeena maro waa badooyinka hindiya ee badda cas badda cas badda cas halkaas raas casayr bay ka bilaabataa ilaa iyo waxay socotaa meesha ugu dambayso dekada waaweyn baa ku yaal berberaa ku yaal xiis baa ku taal mayd baa ku taal saylac baa ku taal waxa weeye waa dhul maaragtay badda cas annaga waxaan la leenahay xuduud aada u dheer aada u dheer baan la leenahay baddaas cas oo bad eh, la yidhaahdo maaragtay eh, la yidhaha albaxru alaxmar waxay ka xigtaa dhinaca qorax u dhaco galbeedka waxaa kaloo ka xiga washibhu shibhu jaziirati sina jaziiradda jaziirada ekaha sini sina la yidhahdana waxay ka xigtaa galbeed wa sharqan xagga qorax kasoo soo baxa waa barigee waxaa ka xigo alkhaliiju alcarabi gacanka carbeed iyo wa juz-un qeyb kabiirun weyn oo min bilaadi alciraaq aljanuubiya ciraaqda koonfureed ah dhulka ciraaq qeybteeda koonfureed qeyb weyn oo ka mid a iyo khaliiju alcarab ayaa waxay ka xigeen xagga bariga iyo qorax ka soo baxo wa junuuba wa januuban dhinaca koonfureedna waxaa ka xigo baxru lcarabi badda carbeed ahay carab alladii baddaasoo huwa iyaduba imtidaadun la xiriirto ama kasoo farcantay libaxri lhindi badweynta hindiya badweynta hindiya badweynta hindiyana waa baddan weyn soomaaliya ka bilaabatay geeska africa ilaa iyo south africa socoto qaybtan ilaa iyo soomaaliya xaggeeda soo xigto carabta waagii hore waxay dhihi jireen oo hadda kutubtooda ka qoran baxrulmuqdisho bay dhihi jireen baxrulmuqdisho laakiin reer galbeedku markay yimaadeen magacyihii o dhan way bedeleen ayagaa marka india u bixiyey baddii india maadaama ganacsi weyn ay la lahaayeen laakiin dhulkan carbeed oo dhan baxrulmuqdisho baa la dhihi jiray markii hore ayaa laga ayaa loo magacaasa looga yaqaanay lakiin hadda magaciisa waa iska baaba inaad meelaha ku qoran aragto waa laga yaaba lakin waxaa hadda caam noqday in la yidhaha indian ocean la yidhaahdo waaya <clears throat> marka dhinaca koofureedna waxaa ka xigo badda badweynta hindiya washimalan dhinaca waqooyina waxaa ka xiga jaziirat lcarab bilaadu sham dhulka sham la yidhaahdo sham waxaa la dhihi jiray suuriya iyo urdun iyo lubnaan waxaa kala odhan jiray sham iyo falastiin iyo jaziirat alcarab iyo ard alciraaq marka hadda macal falastini wixii o dhan sham bay iska noqdeen sham ba hadda caan caan noqday wa shimalan xagga waqooyi waxaa ka xiga jaziirat alcarab bilaadu sham baa ka xigo bilaadu sham iyo wa jusun qeyb oo min bilaadi alciraaq ciraaq dhulkeeda ka mid a cala ikhtilaafin iyadoo lagu kala duwan yahay fi bacdi hadihi alxuduudi xuduudaha iyaga xaggee xad u ah jaziirat alcarab xaggey ku eg tahay iyadoo lagu kala aragti duwan yahay wa tuqadaru waxaa la qadaraa masaaxatuhaa baaxaddeeda jaziirat alcarab baaxaddeedu inay tahay maa bayna milyuun miilin kun hal milyan oo mayl oo murabacin afar gees ah ilaa milyuun wa halaasi mi'ati alfi miilin oo murabbacin ama hal milyan iyo saddex boqol oo kun oo mayl oo afar gees ah baaxad intaa la eg bay ku fadhidaa jaziirat alcarab waa ka gudbaynaa faahfaahin badan uma baahno waljaziratu jaziirat lcarab lahaa waxay leedahay ahmiyatun baaliqa ahmiyad aada u qoto dheer min xa- min xaysu mawqicaha meesha ay ku taallo markii la fiiriyo booska ay dhacdo addabiiciya ee ilaahay uu ku abuuray iyo waljuqraafiya sida ilaahay uu abuuray ahay mawqi mawqic mawqicuhaa addabiici waxa weeye waa meesha ilaahay uu subxaana watacaala uu dhigay dhulkeena hadda waddankeena waan ka nimid wuxuu ku yaalla geeska africa juqraafi ahaan haddii laga hadlayana buurihiisa iyo baddiisa iyo biyihiisa iyo beerihiisa iyo waxyaalaha iyo cimiladiisa iyo waxyaalahaasa laga hadlaya lakin dabiici marka laleeyahay meesha ilaahay uu dhigay weye subxaana watacaala waljaziratu jaziirat lcarab lahaa waxay leedahay ahmiyatun baaliqa ahmiyad qoto dheer min xaysu mawqicaha meesha ay ku taalo iyo altabiiciya ilaahay uu ku beeray iyo waljuqraafiya sida ilahay u beeraybu fa ama biictibaari wadcihaa markii la fiiriyo wadciga wadcigeeda addaakhiliya ee gudaha sida ilaahay uu abuuray iyo qaabka ilaahay uu u sameeyey dhinaca gudaha markii laga fiiriyo fa hiya jaziirat alcarab muxaadatun waxay ku hareeraysantaho ku gadaaman bisaxara dhul lama degaan ah iyo warimaali bacaad bacaad lama degaan iyo rimaal bacaad min kulli jaanibin dhinac walbo wa min ajli haada sidaa darteed wa min ajli haada alwadci wadcigaas iyo xaaladaa darteed saarad waxay noqotay aljaziiratu jaziiraddii waxay noqotay xisnan dhufays maniican lama galaan ah oo laa yasmaxu aan u suuragelinaynan u ogolaaneyn lil ajaanibi dadka shisheeyaha ah an yaxtaluuha inay qabsadaan oo wayabsuduu ay isku fidiyaan ama ay ku faafiyaan calayha iyaga saytaratuhum xukunkooda iyo awoodooda iyo wa nufuudahum xukunkooda inay kufiliya ku fidiyaan saxaraha arkaysaan xikmad rabbi baa la socoto waad ogtihiin dhulka carbeed iyaga unbaa acraab iska ah xoolaha iska dhacee dad lasoo gumaystay ma aha maxaa loo gumaysan waaya dunyadu way isa xoog sheegan jirtay ilaahay wuxuu ku badbaadiyey saxarahaas yaaba geli karabo yaaba ku noolaan karo mar horaa laga diiran lahaa shidaal bay leeyihiin wax walbay heleen wax walbay heleen wax walbay heleen laakiin dhulkaa saxaraha ah waxa weeye dhul fooda la gelin kara ma ahana waa xisni maniica waa dhufays adag oo ilaahay subxaanahu watacaala uu sameeyey waad ogtihiin dabeecadda mar bay noqotaa difaac hadda waddankan la yidhaahdo russia dagaalkii labada adduunka hitler inuu qabsaduu rabay soo maaha hitler ma xoog baa lagu jebiyey maya qabow baa jebiyey baraf dhul aysan aqoon aysan aqoonin yurub bay ka tageen qabow aysan aqoon baa ku habsaday markaasaa si sahlan loo jebiyey awoodoodii soo ma jeedid marka waa xikmad rabbaani ah agmad rabaane jaziirat lcarab saxaraha arkaysaan oo dabayshu ka kacayso waagii la xoog sheegan jiray lama gumaysan ayaga lama gumaysan ilahay wuxuu oga dhigay difaac ayuu oga dhigay <clears throat> waya faama biictibaari wadciha adaakhiliyi markii la fiiriyo wadcigeeda gudaha fahiya jaziirat lcarab muxaadatun bisaxara waxaa ku gadaaman saxare iyo lama degaan iyo warri maali bacaad min kulli jaanibin dhinac walba wa min ajli hada alwadci wadcigaas iyo xaaladaa darteed saarat saarat iljaziiratu jaziiraddu waxay noqotay xisnan dhufays maniican lama galaan oo adag oo laa yasmaxu aan u saamaxaynin lil ajaanibi dadka shisheeyaha socotada oo duulaanka ah an yaxtaluuha inay qabsadaan wa yabsuduu calayha saytaratahum ay ku fidiyaan saytaradooda iyo awoodooda iyo wa nufuudahum iyo xukunkooda walidaalika sidaa darteed naraa waxaan arkaynaa sukaana aljaziirati dadka jasiirat alcarab degan axraaran inay yihiin dad xor ah oon la gumaysan fi fi jamiici shu-uuni arrimahoodoo dhan xor u ah mundu laga soo bilaabo laga soo bilaabo aqd aqdam alcusuuri waktiyadii hore markii laga soo bilaabo weligood inaan dadaan la gumaysan ayaga waa isdhici jireen qolada sham deriska la ahna waxay hoos jireen boqortooyadii rome kuwa dariska la-a ah, farisna waxay hoos jireen boqortooyadii iraniinta oo farisiinta laakiin waxay ahaayeen dad aan xadaarad kale iyo waxba lahayn dad laakiin jaziirat carab dad lasoo gumaystay ma ahayn ma ahayn waaya <clears throat> maca annahum weliba iyadoo iyagoo weliba kaanuu ahaa mujaawiriina kuwa daris la ah la laimbiraduriyatayni laba boqortooyo oo cadiimatayni waaweyn waa faris iyo room laba boqortooyo waaweyn bay daris la ahaayeen midna ciraaq iyo iran iyo dhulkaasay ka talin jirto waa faris midna sham iyo dhulkaasay ka talin jirto waa rome ahay farisna waxaan dadkii dabka caabudi jiray romaniyiintuna waxay ahaayeen dadkii ahlu kitaabka ah labadaa boqortooyo oo waaweyn liimbra liimberator toriyatayni laba boqortooyo oo cadiimatayni waaweyn bay delis la ahaayeen oo lam yakunu aysan ahayn carabtu yastatiicuuna kuwa awoodo dafca hajamaatihima duulaankooda inay iska cabiyaan ahay walowlaa hada saddu haddaysan ahayn difaacaas almaniici ee adag difaaca adag oo saxraaha ah oodaas ama sarsarkaa weyn oo ilaahay uu sameeyo dabiiciga haddaysan ahayn iskamay celin kareen faris iyo rome labada way qabsan lahay hadduu dhul barwaaqa ahaan lahaa looma daahayn kol horaa lagu kala tegi lahaa ahay yeman oo ahayd meeshii ugu fiicnayd waxa weeye inta boqortooyas iskaga dambaysay waad garanaysaan mar faris baa qabsatay nebigu marka lasoo diray sal ly slam waxaa haystay nimankii iraniinta farisiinta ka horna waxaa haysan jiray xabasha haysan jirtay oo hoos tagto romaniyiinta abraha markuu soo duulayay asxaabu fil waxay kasoo duuleen cadan soo ma jeedid maxaa leh dhul barwaaqay ahayd amaa jasiiradan carbeed cidna ma soo gumaysan mana soo qabsan qofba naftiisa uga baqayaba kulaylkaa iyo xarahaas hay marka sadkaas iyo difaacaasa ilahay wuxuu oga dhigay sarsar buu ilahay oga dhigay marka dhinaca waa markii laga dhinaca gudaha wa ama binisbati binisbati ila ma dhinaca banaanka markii laga fiiriyo jaziirat lcarab fa innahaa iyadu taqacu waxay dhacdaa bayna alqaaraati qaaradihii dhexdooday dhacdaa almacruufati la yaqaanay fi lcaalami alqadiim caalamkii hore caalamkii hore qaaradihii la yaqaanay dhexdooday dhacdaa caalamku waa laba caalam soo maaha caalam lqadiim iyo caalam ljadiid caalamulqadiim yaa la dhihi jiray waxaa la dhihi jiray saddexda qaaradooda waaweyn africa iyo asia iyo orobo saddexdaa caalamulqadiim wey dadkan kale kadib bay ka imaadeen caalamuljadiidna yaa la yidhaahdaa amerikada waqooyi oo maraykanka iyo canada isku ah amerikada koonfureed australia new zealand dhulkan la yidhaha greenland oo yurubba ka weyn oo ilaa yurub ilaa canada is haysto dhulkaasoo dhan waxaa la yidhahdaa caalamul dib baa laga helay taarikhda haddaad dib u akriso maraykanka markii la degay hadda wey waxaa laga hadlayana waa kumanaan kun oo sano yurub weligeeday jirtay africa waaba meesha laga soo farcamay sida la yidhaahdo asia weligeeday jirta iyadana laakiin waxaan kaloo dhan waxa dib ka aasaasmay wey dib laga helay wey caalamul baa la yidhahdaa caalamul marka wuxuu yidhi jaziirat alcarab markii la fiiriyo binisbati ila alkhaariji fa inaha taqa waxay dhacdaa bayna alqaaraati almacruufa qaaradihii la yaqaanay fi lcaalami alqadiimi caalamkii hore wa taltaqi waxay ku xiran tahay la tahay biha iyadu wataltaqi waxay ku xirantaa biha qaaradahaas waxay kaga xirantaa baran wa baxran bad iyo biri labadabo deris bay kala tahay bad iyo biri labadabo africana hadde waxaa udhexaysa badda cas waxa weeye yurubna bad yar baa udhexayso asiana iyadaaba ka tirsan qaaradda asiana iyadaaba ka tirsan yurubna wax yaroo badaa udhexayso waxa weeye africana wax yaroo badaa udhexayso saddexdaa qaaradood oo caalamulqadiim la dhihi jiray bay udhexaysaa jaziirat alcarab ahay faina naaxiyataha dhinaceeda ashama alshamaaliyati ee waqooyi algharbiyati ee maratay galbeed waqooyi galbeed dhinaca jaziiratulcarab ka xiga waqooyi galbeed baabun albaab baa ku yaalo lidukhuuli laga galo fii qaarati afriqiya ahy qaaradda afriqiya albaab laga galo baa uga furan dhinaca waqooyi galbeed wa dhinaceeda alshamaaliyati ee waqooyi alsharqiyati ee bari waqooyi bari dhinaca waqooyi barina tii hore waqooyi galbeed bu dhinaca waqooyi barina muftaaxan waxay fura u tahay liqaarati oraba qaarada yurub bay fura u tahay halkaasaa laga galaa iyadana wanaaxiyatu sharqiya dhinaca barina taftaxu waxay u furan tahay abwaaba alcajam dhulka cajamiga la yidhaahdo ajamiga marka waxaa loo jeedaa iran iyo dhulkaasaa loo jeedaa halkaasay u furan tahay oo bad iyo biyo midna kama xigaan iyo washarqul awsat bariga dhexe iyo wal bariga dhow intaasay ku xiran tahay watuf watufdii waxay gaartaa jaziirat alcarab oy gaartaa ila alhindi waasiin indiya iyo china indiya iyo chinana waxay ku yaalaan dee asia soo ma aha marka asia jaziirat lcarabna asia ku taallaa soo ma aha ilaa intaasaa la isaga socdaa iyadoon badii waxba la marin oo ay isu wada furan yihiin ilaa indiya ay kayno marka halkaas oo istraatiijia markii dhinaca dibadda laga fiiriyo ayay ku taalaa wakadalika sidaas oo kale ayay taltaqi waxay ku xiran tahay kullu qaaratin qaarad walbo biljaziirati jaziirada xagga jaziirada eh, baxran xagga badday kaga xiran tahay qaaradaha iyaga ah waxa weeye africana xagga bad bay kaga xiran tahay waa badda cas yurubna baddan m bay kaga xiran tahay asiada kalena beri ahaan bay ugu furan tahay wa tursiya waxay ku xira way ku xirataa sufunahaa doomaheedana iyo wa bawaakhiruhaa maraakiibteeda waaweyn yacni doomaha ka yimaada africa iyo doomaha ka yimaada yurub iyo maraakiibta yurub ka timaado waxay kusoo xorataa calaa calaa miinaa'i aljaziira dekedaha waaweyn ee jaziirat alcarab racsan si toos ah bay ugu soo xirataa markabkii kasoo dhaqaaqo yurub iyo kii africa ka dhaqaaqo iyo doonti halka ka dhaqaaqdo waxa weeye wadankeenaaba mathal u ah doonta ka dhaqaaqdo boosaasa ka dhaqaaqdo ama berbere ka dhaqaaqdo waxay socotaba waa waxa weeye waa habeen dhax habeen dhax wey <clears throat> marka toos bay ugu xiranaysaa marka saa ugu xiranaysaa kuwa yurub kasoo dhalan waa sidoo kale marka dhulka istraatijiga ku taala waliajli hada hadihi lwadci aljuqraafiyi wadciga juqraafiga ah iyo xaaladda juqraafiyeed markii la eego kaana waxaa ahaa shimaalu ljazira jaziirat lcarab dhinaceeda waqooyi iyo wa junuubuha dhinaceeda koofurood labada waxaa ku yaal dhinaca waqooyi dhinaca koofureed waa xagga yurub iyo xagga africa waxaa ku yaalo mahbadan meel lagu soo hoobto oo la dego degaan oo lagu soo dego lil umami ummaduhu ay kusoo degaan waa waa waa dekadaha iyo wa markazan xarun litabaadul tijaara ganacsi isweydaarsi iyo wathaqaafati thaqaafiya ilbaxnimo isweydaarsi iyo wadiyaanati diima isweydaarsi iyo walfunuuni suugaan isweydaarsi bay la wadaagtay yurub iyo africaba mar hadday dekada ku taal magaalada waxay ilbax ku noqotaa ama ku dhisantaa inay leedahay deked iyo airaboro yacni inay ufurantahay adduunyada kale hadday magaalada deked yeelan weydo airborna yeelan weydo weligaa local unbaad joogeysaa niman iswada yaqaano ilmaadeera unbaa degan oo xurguf isu wada qabo oo aan is arki karin colaadu ka dhaxaysa ilaa dad kale ma arkaane ayaga baa is colaysanayo weligeed hore u dhaqaaqi mayso ama magaalada markeeda isku dhex jir ay tahay oo ummado kala duwan iyo qowmiyaad kala duwan iyo xadaarad kala duwan markii ay magaaladu la kulanto markaasay magaalo weyn noqonaysa maxaa hadda caam ka dhigay magaalooyinka waaweyn ee badaha ku yaalo iyo dekedaha ku yaala wadankeena maxaa magaalooyinka qadiim ka dhigay maxaa horumariyey maxaa maaragtay waxaa horumariyey waa meesha ay dhacaan waa meesha ay dhacaan dekedaha kasoo maraakiibta kasoo baxda yurub iyo doomaha jaziiratulcarab bay kusoo xirtaan kuwa kasoo baxo maaragtay africana sidoo kale hadda marka almukarama beero male waa ogtihiin haddana adduunyada waxa beerar baxdo waxa dalag adduunka bax lagama waayo australia laga keenaa yurub baa looga keenaa america looga keenaa asia o dhan baa looga keenaa africa looga keenaa shanta qaaradood waxaa ka baxoo dhan waa la keenaa soo ma jeedid waa la keenaa ha marka maxaa yeele adduunkay ufuran tahay nolol bay ufuran tahay oo sidaas wey waaya <clears throat> aqwaam lcarabi intaas bu tii hore waxay ahayd uu uga soo baxay mawqicu lcarab carabta meesha ay degan tahay uu ku taalo jaziirat lcarab xaggee la yidhaahdaa jaziirat lcarab xaggee la yidhaahdaa xagga yaman kasoo gedi xaggana ciraaq kasoo gedi xaggana sham kasoo gedi inta udhaxaysa jaziirat lcarab la yidhahda aqwaamu lcarabi carab iyo qoomamkeedii iyo qabaaisheedii wa ama aqwaamu lcarabi carab iyo qoomamkeedii iyo qabaaisheedii faqad qasamaha waxay u qaybiyeen almu'arikhuuna dadka taarikhyahanada ah ilaa halaasati aqsaami saddex qaybood ba carab loo qaybiyo bixasbi salaalaati iyadoo la fiirinaya isirka xagga isirka iyo abtarsiimaha allatii isirkaasoo yanxadiruuna minha ay kasoo farcameen oo kasoo bilowdeen meesha ay kasoo hobteen markoodii ugu horreysay kasoo bilowdeen markii la fiiriyo saddex qaybood baa loo qaybiya carab kow alcarabu lbaacida carabtii baaba'day oo firgo'day carab horay u jiri jirto firgo'day waxaa kamid a ah caad iyo thamuud iyo reer thamuud iyo reer caad iyo qur-aanka baa sheegay soo maaha meelay ku dhaqan yihin miyaad hadda aragteen maya carab bay ahaan jireen dadka iyaga hay alcarabu lbaa'ida carabtii baaba'day oo firgo'do dhamaatay wahum iyaguna alcarabu lqudaama waa carabtii horeysay aladiina kuwaasoo lam yumkin aysan suroobaynin alxusuulu in laga helo calaa tafaasiila wax tafaasiil ah oo kaafiyatin macluumaad ku filan tafaasiil iyo macluumaad kaafi ah oo dhamaystiran in laga hela aysan suroobaynin can taariikhihim taariikhdooda mithlu caadin baa kamid a wasaamid baa kamid a wadasan baa kamid a judays baa kamid a wa wacimlaa baa kamid a wa siwaha iyo kuwo kalaa kamid ama baanin inaan hadda sii raacraacno kuwa waa dabar go-een waa dhamaadeen carab alcarab lbaa'ida la yidhaha kuwa carabta dhamaatay qeybta labaad waxa weeye alcarab alcaariba carabta asalka ah carabta carabnimadeedu dhab tahay oo xero dhalanka ah asalka ah wahom iyaguna alcarabu carabti weeye almunxadiratu kasoo farcantay min sulbi yacrub ibnu yashjib ibnu qaxtaan ninkaasi kasoo soo farcameen waa carabta asalka wa tusama waxaa lagu loo yaqaanaa bilcarabi alqaxtaaniya carabta qaxtaaniyiinta la yidhaahda weeye waa nimanka yemen degan carab haddaa aragtaan asalkooda waa yemen waa yemen carabta asalka ah waa yemen waa yemen iyo wixii ka yemen degi jiro hadda laakiin meelaha kale u guurguuray waa qeybta labaad carabulcaari baa la yidhaahda qeybta saddexaad ugu dambayso alcarabu lmustacriba carabta carabowday carab maahayn asalkooda lakin way caraboobeen intay la degeen oo ka guursadeen oo dhex galan bay carab noqdeen wahiya iyaduna wahiya iyaduna alcarabu lmunxadira carabta waxa weeye kasoo farcantay min sulbi ismaaciila nabiy llahi ismaaciil ibnu ibrahim calayhi salaam oo carabta nebi maxamed sala allahu alayh wasalam uu ku abtirsado carabulmustacriba carabta carbowday ha waa carab hadda carab ma aha lama dhihi karo laakin asalkoodii hore kaxtaaniyiin ma ahayn ma ahayn maxaa yeele ibrahim baa ismaail yaa dhala ibrahim ibrahimna carab ma ahayn soo maaha carab ma ahayn ma ahayn carab carabulmustacriba wey marka carabta carbowday wahiya wahiya alcarabu lmunxadiratu midda kasoo farcanta wey min sulbi ismaaciila ismaaciil doodkiisi bay kasoo farxeen doodkiisi watusama waxaa loo yaqaanaa carabtaasi bilcarabi alcadnaaniya carabta cadnaaniyiinta ah ayaa loo yaqaanaa cadnaaniyiin mid walba walbuu ku faahfaahinayaa marka carabulbaa'ida iska daa ma faahfaahina carabti firgooday wuxuu faahfaahinayaa labada carbeed carabulcaariba iyo carabulmustacrib buu faahfaahin doonaa insha allah alcarabu ama alcarabu alcaariba carabtii asalka ahayd wahiya iyaduna shacbu qaxtaan ahy qaxtaan iyo wixii ka farcamay iyo laamihiisii jilbihiisii wey ahay famahduhaa dharabteeda bilaadulyamani weye dhulkii yemneed weeye dharabta waxa weeye meesha canuga lagu dhalay carabta qaxtaaniinta meeshay ku dhasheen oy asal kasoo joodaan waa yemen bilaad ulyaman wey waqad tashacabad way farcantay oo shucuub bay noqotay qabaa'iluhaa qabaaisheedii wa butuunaha jilbaheedii fanta fashtaharad waxay caan noqotay waxaa caan noqday fashtaharad minhaa waxaa caan noqday fashtaharad waxaa caan noqday minhaa carabta iyadaa xaggeeda qabiilataani laba qabiilo carabtii asalka ahayd oo yaman kasoo jeeday laba qabiil oo kamid a ah, ayaa caan baxay waa ximyar iyo kahlaan ximyar iyo kahlaan labada qabiilo ayaa oo carabtii qaxtaaniyiinta aha ahaa labadaasaa caan noqday oo la yaqaana oo taariikh laga hayaa ko wuxuu yidhaha ximyar lafta ximyar la yidhaahdo wa ashharu butunihaa lafaheeda kuwa ugu caansan oo ximyar ku abtirsadana zayd ljamhuur wa qudaaca wa wasakasig saddexda lafood baa ugu caansan ximyar wax dadka ku abtirsado kahlaan ama kahlaan miya wa ashharu butunihaa lafaha ugu caamsan kahlaanna hamdana wa anmara wa tay'i wa mudxaj wa kandah wa lakhmin wa judaam walazd walaws walkhasraj wa awlaadu jafna muluk sham intaas oo lafood hadda anagu waxaan ka naqaanaa dhowr xabo awsi khasraj waa la yaqaanaa waa ansaar dadka madiina deganaa wey asalkoo yeman bay ka imaadeen reer dayina waa la yaqaanaa saxaabo badan ba kasoo jeed ree mudxajna waa la yaqaanaa ree kindana waa la yaqaanaa soo ma jeedid ahay ree hamdaanna waa la yaqaanaa ree azdina waa la yaqaanaa qaarkood mabaaba inaada maqlin baaba laga yaabaabo hay saxaabada markii la tiriyo hebel hebel hebel baa laga yaaba hebel hebel fulan ibnu fulan alazdi inaad aragto alkhasraji inaad aragto alkindi qaarkood marka waa la garanaya waxay kasoo jeedaan kahlan kahlan iyo xemyar iyay ku abtirsan carabul caariba carabtii asalka ahayd oo yama deganayd wey sida ay ku tageen oo ay ku kala faafeenna waa la sheegi doonaa oy jasiirat alcarab ugu kafirdheen waa la sheegi doonaa wahaajarad way guurtay marka waxaa ugu dambeeya waa awlaadu jafna jafna awlaadeedii oo muluku sham boqorada sham noqday boqorada shamna waa nimankii carabta ahaa laakiin rome intay la qabsadeen nasaarada noqday oo haddana boqorada ahaa wey asalkood waxay kasoo jeedeen yemen reer kahlaanna way ahaayeen wahajarad way guurtay butuunu kahlaan kahlaan jilbaheeda way guureen canilyamani yeman way ka guureen wantasharad waxay ku kala faafto ku kala firirtay fii anxaa aljaziira jaziiratu lcarab dacalladeeda iyo daafaheeda wa kaanad waxay ahayd hijratu mucdamihim badankooda guuritaankooda wuxuu ahaa qubayla sayli alcarim daadweynihii carim la dhihi jiray wax yar ka hor bay guureen ahay haddaad aragta qabiilo meel deganaan jirto ama ummad meel deganaan jirto oo guurtay waxa ugu badan oo dadka ay ay la guuraan oy la qaxaan waa ama inay colaad dhacdo oo la qaxo ama inay gaajo dhacdo gaajo inay dhacdo ama colaad ay dhacdo abaaro hadday dhacaan waa la qaxi qof gobolka ku dhashay aabihii baa laga yaabaa inaad ku inuu ku isaga ku dhasho gobolka geeska ugu dambeeya ama colaad baa soo qaxisay ama abaar baa soo qaxisay labada shay ugu badan wey bani aadamka qaxiyo labadaa wey ahay waya wa kaanad waxay ahayd hijratu mucdamihim badankooda goedigoodu wuxuu ahaa qubayla saylilcaram daadweynihii qur aankuba sheegay saylulcaram la yidhaahdo saylulcarim wax yar ka hor xiina fashalad markay guul daraysatay tijaaratuhum ganacsigoodii ganacsigii reeh kahlaan ee yeman baa guul daraystay oo waa la ganacsan waayey sidadkii baa laga xiday meel walbaa laga degay maxaa u guuldaraystay ganacsigu lidaqdi ruumaan ruumaan cadaadiska ay saartay iyo wasaydaratihim qabsashada ay ruumaan qabsatay calaa ariiqi calaa dariiqi tijaarati albaxriya <coughs> marinadii ganacsigii ee xagga badda rome baa qabsatay roma romaankii baa qabsaday iyo wa ifsaadihim inay fasahadiyeen romaankii dariiqu lbari maaragtay dariiqii dhulka xagga dhulkana ay fasahadiyeen bacda ixtilaalihim markay qabsadeen bilaada misr sham masr iyo sham markay rome qabsatay nimanka yurubiyanka nasaarada ahlu kitaabka ah markay qabsadeen sham ay qabsadeen iyo masr dhulkiina waa la mari waayey oo jadol bay u degeen badina warkeedaba daa ganacsigu waa istaagay dadki gaajaa qabatay maxaa la sameya in la qaxa wey marka yamama marka reer ka helaan waa qaxeen waa guureen waa guureen wala qarwa layaa male faqad kaanad waxay ah waxaa ahaa munaafasatun loolan ayaa ahaa bayna butuni bayna butuuni kahlan laf jilbaha kahlan iyo wa butuuni ximyar iyo jilbaha ximyar waxa udhexeeya loolan waa laba qabiil oo walaalo ah wada degan haddana colaad baa ka dhexaysay ayagaa isbarakiciyey ay munaafasa lolan baa ka dhexeeyey walaqarwa layaa male inay guuraan oo jaziiratulcarab daafaheeda ay ku kala firdhaan wax lala yaaba ma aha faqad kaanad waxaa ahayd munaafasatun loolan iyo iyo xurguf iyo tartan bayna butuuni kahlaani wa butuuni ximyar ximyari kahlaan labadoodii labadaas qabiilo waxa udhexeeyay loolan loolankaasoo caddad keentay ilaa jalaa'i kahlaan kahlaan inay qaxdo oo la qaxiyo ximyar baa qaxisay kahlaan wa yushiiru ilaa dalika arrinkaasna wuxuu a kutusahayo in qolo la barakiciyey baqaau ximyar ximyar inay ku hareen yeman maca jalaa'i kahlaan kahlaanna in la qaxiyey inay markaa colaadu dhacday saasaa ku talisay kahlaan qabiilka kahlaan wuxuu ku abtirsan jira oo dhan yeman ma degano xamyarna way hartay marka ximyar baa xoog badisay oo barakicisay kahlaan wa yumkinu waxaa suuragala ah, taqsiimu lmuhaajiriina dadkii guuray inaan uqaybino oo min butuuni kahlaan kahlaan lafaheedii ahaa ilaa arbacati aqsaam afar qaybood afar jifo oo kahlaan ah ama afar lafood oo kahlaan ah oo guurtay buu halkan ku qaybinaya ko alaz alazad qabiilka ree azad la yidhaahdo wa kaanad waxay hijratuhum geedigooda iyo guurid iyo qaxoodu calaa ra'si calaa ra calaa ra'yi sayidihim ugaaskooda taladiisa iyo wa kabiirihim odaygooda dhihi jiray cimraan ibnu camar maz mazi maziqba ninka la yidhaahdo oo sayid u ahaa ugaas u ahaa baa talada usoo jeediyey colaadii markay dhammaan weyd wuxuu yihi aan guurno nabadgelyaan u baahanay fasaaro way way socdeen way guureen yantaqiluuna iyagoo guurahayo fii bilaadi lyamani yaman iyagoo ka guurahayo wa yursiluuna ayagoo dirsanahayo arruwaada sahan sahan baa hor socdo markuu guuraya de iskama raree sahan baa laga horreysiiyaa dhulka wax walbaa iman karo colaad baa dhici karta wax kastaa dhici karo waa qabiil dhan uu guurayo sahan baa ka horeeyo geedi bay halkaa ka qabsadeen uma saaro way socdeen bacda dalika intaa kadib ila shimaali waqooyi bay u socdeen ahay halkaa ayay waqooyi af ka saareen wahaa ka qabso tafsiila alamakini meelihii tafaasiishooda allatii sakanuu fiiha ay degeen bacda arixlati markay guureen kadib nahaa-iyan kama dambays meeshay ku dambeeyeen ree asdi ayuu hadda kaaga sheekeynayaa laftaa ree asdi saddexdii kale aan u imaane laftaa reer casdi oo kahalaan ka mid oo yaman kasoo guurtay meeshay ku dambeeyeen wuxuu yidhi cadafa wuu leexday saclabata ibna camar ninka saclabata ibna camar layaha ogaaska oo min alcasdi qabiilka casdi ka mida ah, wuxuu u leexday naxw alxijaaz halkaa iyo xijaaz ayuu u leexday xijaaz waa makii madiina inta udhexayso fa aqaama wuxuu degay bayna sa bayna sa saclabiyati wa dhiqaar saclabiya iyo dhiqaar meesha udhexaysa dhexdooduu degay walamaa kabura markuu weynaado koray waladuhu awlaaddii carruurtii markay koreen oo waqawaa uu xoogaystay rugnuhu cududiisii oo qabiilo u noqday saara wuxuu u guuray naxwa almadiina xagga madiino fa aqaama biha halkaasuu ku naado ku nagaado madiino ama yasrib buu salka dhigtay wastawdanaha halkaasuu degay wa min abnaa'i wa min abnaa'i saclaba saclaba ninkaa la yidhaahdo saclabat ibna camrin alasdi ninkaa la yidhaahdo awlaaddiisina waxaa ka mid ahaa wa min abnaa'i saclabata haada ninkan saclaba awlaaddiisii waxaa ka mid ahaa alaws walkhasraj labada lafood ee aws iyo khasraj la yidhaahdo oo ah abnaa'i xaarisata ibnu saclaba ah marka aws iyo khasraj oo hadda madiina deganaa oo ansaar ahaa marka hore asalkooda kahlaan bay ahaayeen ree asdi bay ka ahaayeen ree xaaris ibnu saclabay kasii ahaayeen halkaasay ka yimaadeen haddii lagu weydiiyo aws iyo khasraj madiina say ku yimaadeen asalkoodu yemen buu ahaayoo dadkii kahlaan ee soo barakacay oo colaaddu soo barakicisay markay xamyar isdagaalameen sidaasay halkaa ku yimaadeen kahlaan marka laf ka mid a ah halkaasi degtay oo awsi khasraj ba ka farcamay waa nimanka nebi maxamed sal ly slam u hiiliyey oo soo dhaweeyey waa ansaar waya markii dambe dee magaca ansaar bay qaateen wantaqala wuu guuray minhum ree casdi nin ka mid ahna xaarisata ibna camar la yidhaha wahuwa khusaaca ninka khusaaca la yidhahda wey magaca khusaaca qabiilada hadda khusaacaad garanaysaan ee weyn ree khusaaca maaragtay ee ree makada ah qoreeshuba ku abtirsato nimankaas weeye waa nimankaa wantaqala wuu guuray minhum minhum may quraysh kuma abtirsan umalaynaya way la degeen laakin waintaqala wuu guuray minhum ricdi mid kamid a ah alxaarisata ibn camr wahuwa khusaaca weeye wa banuuhu iyo awlaadiisi iyo carruurtiisi fi rubuuc ljaz fi rubuuc lxijaaz bay degeen xijaaz bartamaheeda xataa nazaluu ilaa ay degeen bimari daan meesha la yidhaahdo uma dabadeed iftataxuu waxay furteen alxarama xaramkay furteen xaramkii bay furteen ayay furteen qoraysh bay la deganaa reer quzaca faqadanuu waxay degeen makata mako wa ajlow waxay rareen sukaanaha dadkii degenaa aljaraahimata ee jaraahimada ahayoo meeshaa lagu yimidna way rareen way barakiciyeen way degeen halkaasay degeen iyagana waxaa la yidhaahdaa reer quzaaca wa nazala wuu degay cimraan ibnu camar fi cummaan meesha cummaan la yidhaha hadda weli jirto halkaasuu degay ninkaa ugaasku cimraan ibnu camr la yidhaha cumaan muu degay wastawdanaha halkaasuu sal dhigtay oo guri ka dhigtay degaan huwa isaga wa banuuhu awlaadiisii faraciisigu wahum iyaguna azadu cumaan baa la yidhaahda azadu cumaan waa qabiilo weli wax kasii dhaqan yihiin wa qaamad way degtay qabiilatu nasr qabiilada nasr ibnulazad la yidhaahdo bitihaama meesha tihaama la yidhahda dhulkan dahraan iyo damaan iyo dhulkaasay degeen wahum iyaguna asdu shanu ah reeas dushanuuca weeye halkaasay iyaguna dabada la galeen wasaara wuu socday jafnat ibn camr ila sham xagga iyo shaam buu isagana afka saaray fa aqaama biha halkaas uu degay huwa isagii wa banuhu isagii awlaaddiisii wa huwa isaguna abulmuluki boqoradii aabahooda weeye alkasaasinati reer kasaasina la dhihi jiray niman kasaasina la yidhaahdo waa nimankii dilay saxaabigii risaalada loogu dhiibay boqorkii heriqle loogu dhiibay asalkooda carab bay ahaan yaman bay ka imaadeen laakiin way nasraanoomeenoo oo bay gacansaar la lahaayeen kasaasina dagaalka mu'ta la yidhaahaa ninkaas nimanka sababta uu ahaa weeye oo jacfar ibn abi taalib iyo zayd binu xaarisa iyo cabdillahi ibnu rawaxa ay ku shahiidayaan nimankii sababta u ahaa nimankii khasaasinada la dhihi jiray boqorada ahaa weye halkaasay degeen sham bay daris la noqdeen khasaasina waxaa loogu bixiyaa nisbatan ku abtirsi ilaa maahin ceel ay ku abtirsanayeen fi xijaaz ku yaallo yucrafu loo yaqaano bikasaan ceelkaa kasaan la yidhaha loogu magac daray oy deganaan jireen kaanu waxayn dadkaasi qad nazaluu biha kuwa degay awalan marka ugu horreysa qabla tanaqulihim ila shaami shaam intayna u guurin ficaalkaa dega de deganaan jireen ficaalka khasaan la yidhaahdo markaasaa khasaasina loo bixiyey marka nimankii ree asdi intaasay ukala baxeen saasay ukala firdheen ree asdina waa laf ka mida kahlaan kahlaan baa loo qaybiyay afar qaybood soo maaha qayb waa asdi saasayna u kala baxeen labadi saddexda qaybood oo kalea noo haray qaybta labaad oo ka mida kahlaan oo dadkii guroo qaxay ahaana lakhmun lakhmun wa judaamun weeye nimanka la yidhaahdo lakhmi iyo judaam wa kaana waxay ahayn allakhmiyiina nimanka reer lakhmi waxay ahaayeen nasru ibnu rabiica ahay nasru ibnu rabiica abulmuluki lmunaadirati bilxiira ninka la yidhaha boqorkii la yidhaha nasru ibnu rabiica ama lafti la yidhaha nasru ibnu rabiica oo abulmuluki boqoradii aabahood ahaa boqoradii al almunaadirati bilxiira meesha xiira layaa deganaa boqoradii reer munaadira ee xiira deganaa waa lcarab iyo ciraaq dhexdooda halkaasay degeen waa lakmun iyo judaamun waa iska dul maraynaa waxba baahi badan ooma qabno wa banu tayin reer day raddaygan waad garanaysaan haddaad u garanaysaan saaro way socdeen baxda eh, bacda masiri asdi asdi markay guurtay kadib naxwa shimaali halkaa iyo waqooyiga afka saareen xataa nazaluu ilaahay degeen biljabalayni labadii buurood dhexdooda buurihii lii jiray ajaa iyo wasalma ajaa iyo salma labadaa buurood dhexdooday degeen wa aqaamu hunaaka halkaasay ku nagaadeen oy degeen xataa curifa ilaa loo bixiyey aljabalani labadii buurood bijabalay tayin reer day ilaa loo bixiyey halkaasi ayagu iska degeen <clears throat> qabiilada afraad oo kamida kahlan oo iyaduna qaxday waa kanda nazalo waxay degeen bilbaxrayn baxrayn bay degeen duma duru waxaa lagu qasbay oo loo dhibgeliyey ilaa ilaa maqaadaratiha inay ka guuraan nimanka ugu ayaan darnaa nimankaan kanda sal waa yeelan waayeen say u guurayeen oo uqaxayeen oo uqaxayeen uguurayeen marki dambe waa dhamaadeen reekanda dadku kale nasiib badan ayagoo weliba gaalo layah haddana oo muslimiin aysan ahayn nazalo way u guureen bilbaxrayn baxrayn bay u guureen uma uduru waxa lagu qasbay ilaa muqaadarati inay ka guuraan fanazaluu waxay degeen bixadramuud meesha xadramuud la yidhaahdo ahay walaaquu waxay la kulmeen baxrayn soo colaad iyo xoog loogama saarin walaaquu waxay la kulmeen hunaaka meesha xadramuud waxay kala kulmeen maa laaquu fi lbaxrayni dhibaatadii iyo colaaddii ay kala kulmeen baxrayn uma nazaluu binajdin waxay degeen najdi najdi mesha hadda riyaad magaalada riyaad layidhaha ku taallo wey halkaasay degeen wakawanuu waxay ka sameeyeen hunaaka halkaa xukuumatan dawlad kabiirat kabiirata shani arrimaheedu ay xoog badan yihiin dawladday iska dhigeen halkaasay degeen walaakinahaa sarcaana maa waxaa dhaqsan noqday sarcaana maa faniyad intay baaba-een oo tirtirmeen oo wadahabad ay tageen ha raadkoodii waxba lagama hayo taarikhdoodii nimanka waa ciribtirmeen waa go waa dhamaadeen waa dhamaadeen iyaguna marka qabiiladii kahlaan ee guurtay oo yeman ka guurtay halkaasaa taariikhdooda ku dhamaatay qaar waxay degeen sham ay noqdeen qaar waxay degeen madina waa nimanka ausi khasraj qaar waxay degeen meesha la yidhaahdo <clears throat> waxay degeen cumaan qaarba meeshii ilaahay ku beeray ayay ku beermeen waxaa soo haray qabiiladii labaad oo ximyar darsigana dambaa ka bilaami doono insha allah iyagana halkaasaan ka sheekeyn doona biidni illahi tacaala intaan hore o dhan hadda laga sheekeynaya carab iyo say u degan tahay idea fiican qofka inuu ka qaato carabtan madiina degan xagee ka imaadeen kuwan maka degan xagee ka imaadeen kuwa baxrayn degan xagee ka imaadeen kuwa sham degan xagey ka imaadeen si aad u ogaato wixii dadkan soo barakiciyey iyo siday u noolaan jireen waa qabla alislaam insha allahu tacaala dhowr dersi ayuu noqon doonaa intaan ka gaarayno dhalashadii nebiga sala allahu caleyhi wasalam caawa dersigana intaasuu ku ogyahay baaraka allahu fiikum jazakum allahu khayra aljaza waxaan qalanay allah naga cafiyo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu